adii xalayto aan ku saabsaneed anas binu malik inuu u galay nabiga calayh isalaam wahuwa huwa yasimu aldahra aladii qadima min alfatxi laba riwaayad baa soo maray riwaayadna waxay leedahay ibil asadaqa ibil asadaqa geeli sakada ayuu nabigu suntaayey riwaayana waxay leedahay qadima min alfatxi maka geelii uu kala yimid hanimadaha marka riwaayada ibil sadaqa iyadu ishkaal ma leh waxaa ishkaal ka jiraa geelii fatxu maka waa dhici kartaa inay waham min bacdi ruwaad ay tahay ibil sadaqa ay tahay oo fatxu makada laga xoog badan yahay waxaa la ogyahay maka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu galay abu sufyaan iyo xakiim binu xisaam yaa maka duleedkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaga oo warkaa kufaaru quraysh ka mid ahaa waa kii la soo qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu heshiis la galay saxaabadiina loo sheegay markii dambe ninkii guriga abu sufyaan gala ama gurigiisa gala ama xaramka gala fahuwa aamin <clears throat> arrimahaasa marka culamadu leeyihiin hal futixad maka canwatan am sulxa makama waxaa lagu furtay xoog iyo dagaal mise sulxi iyo heshiis ayaa lagu galay oo lagu furtay alimaam shaafici asaga wuxuu qabaa in sulxi lagu furtay oon xoog lagu qabanin abu xaniifa iyo maalig iyo jumhuurtu waxay qabaan in canwa lagu furtay xoog lagu qabtay laakiin labadoodaba dhammaantood waxay isku raacsan yihiin inaan xoolihii reer maka ah la haniimaysanin xoolihii reer maka inaan la haniimaysanin bay isku raacsan yihiin oo haniimo ayna dhicin oo nabiga calayh salaam uu yidhi maxaad iga filaysaan markuu yidhi oo ay dhaheen waxaan kaa filaynaa inaad tahay wiilkaanagii kariimkahaa wiilkaanagii midkuu dhalay inaadna cafiso waa kii dhihi jira nabiga calayhi salaatu wasalaam laa tasriiba calaykum alyowm hadalkii nabi yuusuf usoo qaatay ee yidhi idhabuu fa antum udulaqaa waxaa tihiin kuwo aan waxba loo haysanine socda bilowgii hore waa kii amarku bixiyey in lala dagaalo laakiin markii dambe heshiiskaas ama sulxigaas ayaa dhacay marka in la dhaho qaniima laga keenay maka fatxu maka la yidhaahdo halka meele ugu dhow waxaa weye in la yidhaahdo dagaalkii maka nabiga uu ku qabsaday ama muxuu ahaa ghaswadii maka marka dambana sulxi isu bedeshay hore buu nabigu sii socday oo dagaal baa sii socday xunayn baa la qabtay hawaasin awdaas daa'if waa kii la geli waayey xoolo badan baa marka laga soo qaatay xunayn jiciraana lagu qaybiyey xoolihii iyo dadkiiba kadib dadkii waa kii loo celiyey marka iyagoo muslimiina imaadeen odayaashoodii waa kii wixii dad ahaa la sii daayey xoolihiisa la qaybsaday qaybintii nabiga uu jiciraana ku qaybiyey iyo qisadeedii waa ka soo maray kitaab uljihaad iyo ghasawaadkii iyo qanaa'imtii ugu dambeyn nabiga calayh isalaam waa kii xoolihii u qaybiyey dadkii islaamnimadooda ay cusbayd odayaashii quraysheed kuwii reer najdi markuu u qaybiyey waa kii ay reer ansaareed ka hadleen oo nabigu calayh salaam uu dhihi jiray dadku xoolay la tagaayaan idinkana rasuulka ilah baad la tegaysaan ka nabiga calay slam inuun waxbaba la soo imaanin madiina oo waxba unan wadanin bayna taa ishaaraysaa riwaayooyinka qaarkood inuu neef geelah kuruskiisa saa oga qaaday wax yaroo timo ah oo uu yidhi intaa igama soo raacin wixii khumus ahaana ah, ila alkhumusa walkhumusu marduudun calaykum idinkaan inugu soo celiyey marka masalatu fatxi maka xoolaheedii inuu nabiga calayh salaam madiine la yimid allahu aclam laakiin riwaayatu ibili sadaqa inay ahayd ayaa xoogan amaa inay xoola laga keenay maka iyadu waxaa weeyaan macadda xunaysa waa la soo qaybsaday wixii ka soo gaaray nabiga calay salaam inuu marduud calayh uu yidhi ayaa riwaayooyin kale ay caddaynayaan marka khulaasadu waxaa weeyaan in fatxu maka aan loola jeedin maka laftirkeeda ee uun loola jeedo magaalooyinka kale iyo xunayn iyo dhulka kale la qabsaday taa laftirkeedana nabiga calayh salaam uu qaybiyey xoolihii marka la qaybiyey waa dhici kartaa sahmi dulqurba iyo muxuu ahaa inay arrimahaasi ay ka mid ahaayeen wallahu aclam laakiin ma cadda ishkaalka maa zaala qaa'iman waalbaxu maftuuxun xata al'aan baxiga masaladana weli waa furan yahay qala almusanif bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allah wslm cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma qala alimaam abuxusein muslim ibnu xajaaj bin muslim alqushayri inaysaburi raximah llah xadaana muxamed bn cubayd algubari fii baabi jawaazi qowlihi ligayri ibnihi ya bunay waistixbaabihi lilmunaadafa jawaas qowlihi qofku inuu yidhaahdo way bannaan tahay ligayri ibnihi wiiluu dhalay ama ilmuhu dhalay uuna dhalin ligayri ibnihi wiilkiisii waxaan ahayn ilmo uusan dhalin inuu dhihi karo yaa bunay wiilkaygiiyow tasqiiru ibni wey yaa ibni iyo yaa bunay labadabuu buu dhihi karaa waistixbaabihi weliba eraygaasi waa fiican yahay in uu ilmaha yar lagu dhaho eedan dhalin lilmulaadafa markii xoogow mulaadafa loola jeedo ludfi iyo naxariis iyo soo dhowayn iyo markii arrintaas ay kaa tahay waa fiican tahay lilmunaadafa ee inaad tabani ilmaha ilmahaan ilmahaada ahayn aad ilmo ka dhigato taa waa la diiday udcuuhum liaabaa'ihim jaahiliyada isticmaali jiray ayib qaala xadaana moxamed bnu cubayd اlgubari qaala xadaana abu cawaanata alwadax can abi cuثmaan الnahdi cabdiraxmaan bn mil iqat mukhadram mukhadram waxaa la yihahdaa dadkii islaamay nabigoo nool laakiin nabiga aan arkin nabigoo nool bay islaameen laakiin nabiga mayna arkin oo intayna nabiga arkin yuu nabiga geeriyooday calayhi salaatu wasalaam marka mansila bayna asaxaaba wataabiciin bay udhexeeyaan canan xagga riwaayadana waa taabici oo kale can anas bni maalikin radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu igu yidhi yaa bunay wiilkaygiiyow yaa bunay anas oo yar oo nabiga u khidmayn jiray marka shaahidku taa weeyaan way bannaanta waxba dhibaata ma leh inaad aabba tiraada ilmo yara odan dhalin waxba dhib ma laha xadaana abubakr bn abi shayba bn abi cumara walafdi libn abi cumar qaala xadaana yaziid بن haaruun can ismaaciil bn abi khaalidin can qays bn abi xaazim can lmugiira bn shucba qaal maa sa'ala rasuula allahi sala allahu عليه ali wasalam nabiga ma su'aalin axadun qofna ma weydiinin can idajaal masiixu dijaalka sheekayntiisa iyo xaaladihiisa akara qof ka badan mima sa'altuhu intaan aniga weydiiyey nabiga calayh السلام canhu can idajaal dajaal xaggiisa maana wuxuu leeyahay muqiira intaa nabigu dajaal nabiga weydiiye axad weydiiyey oo kale ma jiro anaa ku badnaa su-aasha ku saabsan ninkaa la sheegi muxuu yahay masiixu dijaalka la sheegi muxuu yahay maxaa lagu calaamaa maxaa lagu gartaa xaggeen oga fakanaa hadduu yimaado faqaala lii nabigaa wuxuu igu yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow wamaa yunsibuka minhu muxuu dhiboo kugu hayaa wamaa yutcimuka minhu muxuu dhiboo kugu hayaa adiga kuma dhibaayo marka waxaa weeyaan bishaaray u tahay muqiira ama waxaa weeye inahu lan yaduruka kudhibi mahayo kuma dhibaayo inuuna soo gaadhaynin buu nabiga calayh salaam ayuu ishaaraya hadduu soo gaadhana muqiira waa saxaabi garanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii iyo sida dajaal looga baxsan lahayo calaamaadkiisii iyo iimaankiisii qaala qultu waxaani inahum yazcumuun nabi allah waxay sheegayeen dadku ana macahu dajaal maciise inuu yahay anhaara almaa webiyaal biya oo daba qulqulaya wa jibaala alkhubsi iyo buuro kibis ah oo rooti iyo muufi iyo wax saasoo kalea ah khubis la dhahaaye buuro ahoo qofku qofka raacada uu siin qofka kalena uu u diidoo gaajo u dhiman qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi huwa dajaal ninka la yidhaahdo ahwanu waa ka xaqiran yahay cala allaahi ay cinda allah ilaahay agtiisa min daalika in halkaa la gaadhsiiyo in weli qulqulaayi iyo khubsi iyo la siiyo oo dadka markaa waxyaalahaasi lagu loo muujiyo ilahay agtiisa waa ka xaqiran yahay waa ka liitaa qof waxaa la siiyo waa intaa nabiga loo sheegin calayhi salaam in ninkaas uu wato waxyaalo fitna ah oo imtixaan ah oo ay ka mid tahay biyo iyo wax janno aad mooddo iyo hadallada qaar oo uu ka hadlo oo loo raacayo cirkii roob oo keen roobkii haddaa iyo dhulkaa soo baxa iyo xoolihii oo dararaaya iyo dadkii diiday oo gaajo u dhammaanay <clears throat> intaasba way dhacday markii dambe waa haddaan tafsiirka sidaa aan ku fasirray uu noqdo huwa ahwanu cala allaahi min dalika tafsiir kalaa jiro ah huwa ahwan ah huwa shaanigu waxaa weeye ahwanu cala allah ilaahay subxaanahu wa tacaala way u sahlan tahay ahwan macnaa ashal min dalika arrinkaa ilahay waa u sahlan tahay inuu sidaas yeelo imtixaanan wakhtibaaran imtixaan darteed in waxaa la siiya si dadka mu'miniinta ah ee iimaankooda uu reebi iyo kuwa aan iimaanka lahayn ee maal iyo xoolo dartood ninkaasi ku raaci oo gaaloobi sida liyamiiz allahu alkhabiida min atayib loo kala saaro ilahi agtiisa way ku sahlantahay arrintaas tafsiirkaana waa jirtaa qaala xadaana abubakr bin abi shayba ibn numayr qaala xadaana wakiixa waxadaana surayj ibn yunis xadaana hushaym xa وxadثna isxاaq بn ibrahim akhbarana jrيir xa وxadaثnii mxamed بن raafi xadaثna abu usama kulhm can ismaaciil bhada اisnaadi walaysa fi xadiiثi axadi minhm kuma sugna qowl الnabiyi lilmugiira mugiire hadalkii uu ku yidhi ay bunay ila fi xadiiثi yaziid yaziid iyo waxdow keligii ayaa yaa bunayada lafdigiisa ku sugan xadiidka lafdigaas yaa bunaya ah inta kale ee mutaabacaadka wata yaa bunaya lafdigaa mayna sheegin saasuu leehay <clears throat> ayib yaziidka midka hore ee aan soo maray yaziid binu haaruun kuwa mutaabacaynaya intaa kumayna raacin baabulisti'daan alaaa idan qaadasho la idan qaato guryaha markii la tegaayo guryaha dadka markii la tegaayo intaan la iska gelin waxaa la rabaa in idan la weydiisto salaam iyo idan xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha assalaamu calaykum fulaan hebel baan ahay ma soo gala inaad tirahdaa la rabaa saddex jeer baad ku celin haddii lagula hadli waayo waad iska noqonaysaa inaad taagnaato ood qawqawqawqawda ku haysa maaha oo dadka iscaajiso ayib xadaanii camr bn muxamed bn bukayr naaqid qaal xadaana sufyaan ibn cuyayna xadaana wallahi yaziid bn xusayfa waaba dhaartayba ilahay baan ku dhaartay waxaa ii warramay yaziid bn xusayfa can muslim bnu saciid buu iga warramay qaala wuxuuna yidhi samictu abaa saciidin ilkhudriyi baan maqlo yaquulu leh kuntu jaalisan waxaan fadhiya bilmadiinati ay fi lmadiina magaalada madiina fii majlis alansaar ansaar majliskoodii saqiifata bnu saacid oo iskugu tegi jireen masjidkana meel iyo majlis ay ka fadhiisan jireen waa jirtay muhaajiriintana sidoo kale fa aataanaa abuu muusa waxaa noo yimid abuu muusa alashcari fazican xaala kownii fazica isagoo argagaxsan buu noo yimid ow madcuuran laga argagixiyoo laga nixiyey abu muuse oo argagaxsan oo cadhana ka muuqato yaa majliskii ansaar noogu yimid buu leeyahay qulnaa markaasaan waxaan idhi maa sha'nuk caadi ma tihida maxaa kugu dhacay maxaad la walbahaarsan tahay oo la argagaxsan tahay qaala wuxuu yidhi inna cumara cumar ibnu alkhadaab radia allaahu canhu oo markii amiiruulmu'miniin ah yaa arsala ilaya isoo diray an aatiyahu inaan ugu imaado dad iisoo diray an aatihi inaan u imaado dad buu iisoo diray wuxuu yidhi ii imow idag ku imaaday fa baaba albaabkiisii baan imaaday fasalamtu alaaa saddex jeer baan salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu abuu muusa haddana wuxuu yidhi cabdullaahi bnu qays haddana wuxuu yidhi alashcari saddexii tilmaane magaci lagu yaqaana falam yarudda calaya igama radinin oo salaamtii iyo idankii midna igama radinin farajactu waan iska laabtay wax ila hadlaba haddaan waayey faqaala dad buu iga soo dabadiray oo u yeera buu yidhi oo maxaad u noqotay waan ku maqlaaye wa mashquul baan ahayo arrimahaasa imaan doonaa weliba waa u xisaabayey jeer farajactu waa faqaala maa manacaka maxaa ku reebay anta taatiyanaa inaad noo timaado maxaad noogu imaan weyday faqultu waxaana inii aataytuka waan ku imaaday fasallamtu calaa baabika albaabkaada korkiisa ogtiisaan isalaamay alaa saddex jeer anoo taagan falam yaruduu calaya dadkii igamayna radinin salaamtii <clears throat> farajactu waa iska noqday intaa kuma joojinin xadiid buu raaciyey wuxuu yidhi waqad qaala rasuuluullah sala allahu caleyh wasalam nabigaana wuxuu yidhi ida istaadana axadukum axadkin hadduu idan weydiista alaaa saddex jeer oo falam yuudan lahu aan loo idmin faljarjic ha noqdo nabigaasaa yidhi oo amarkaasaa ku baxay saddex jeer dad idmi weynay xadiidkaa dartiis waan iska noqday faqaala cumaru cumar xadiiduuna maqal weeyaan istihbaat ayuu rabaa marka iyo inuu sugto warkaa uu cabdulaahi abuu muusa alashcari uu nabiga ka sheegay markaasu wuxuu ku yidhi aqim calayhi albayina aqim waxaa soo joojisaa calayhi eh, calaa hada alxadiid albayina caddayn keen asaga ali waan kaa maqlay axad kale oo arintaas sheegay wax qoraala ama caddayna keen buu yidhi wailaa haddaa caddayn keeni weydo awjactuka waan ku xanuujinayaa waan ku edbin buu yidhi inuu markaa la fududaysto warka nabiga calayhi salaam ama xogow uu maaratay uu helo abuu muusa alashcari warkiisan inuu sugan yahay in kale oo wax oo mutaabacaad iyo ictimaad iyo shawaahid inuu helo ayuu rabaa uun faqaala qaala ubayi bnu kacb abuu muuse marka wuxuu intaa u sheegay nimankii reer ansaareed saxaabadii oo warkaasaa la socdaa argagaxan cumar baa iga dambeeya ushiisiina waad garanaysaan makhraati iyo caddaynkeen buu yidhi naxdintaasaa haysa galabtaana laga sugaaya mimbarka faqaala ubay ibnu kacab baa wuxuu yidhi laa yaquumu maahu ninkan maciisa ma qumaayo ilaa asqaru lqowm xadii badiihi ah oo dadkao dhan ay wada yaqaanaan oo macruufa miyuu maanta kugu haystaa kan noogu yar carruurtaannada ayaaba arrintaa ka jawaabi oo ku raaci so mararka qaar maarata wuxuu leeyahay fusuul ibtidaaiya yaaba maarata lagu bartaa waxay leeyahay arkaysaa marka waxaa weye masalada masale maarata qarsoon ma ah waa masale caana ah, oo dadku ay wada yaqaanaan oon agtaarada macruufka ah kanna ugu yar xataa wuu garanayaa sidaa darteed si cumar aan u tusno inuu kaa gardaran yahay masaladan asaga ay ka qarsoontay kanna ugu yar baa ku raacay qaala abu saciid baa wuxuu yii qultu waxaan ana asaru lqowm anaa ugu yar qoomka riwaayada soo socotana inuu kaba hadl asagaba soo booday abu muusa alashcari walaalkeelaa garab u noqon maxaad ugu qoslaysaani waan mari doonaa marka wax o dhan isku dar way wada dhacday qaala wuxuu yidhi fadhab bihi orod waayahay raacoo maqhraati u noqo abu saciidow siqaaru saxaaba ka mid ahaa qala xadaana qutayba bnu saciid wbn abi cumara qala xadaana sufyaan can yaziid bni qusayn bihada isnaad wazaad ibn abi cumar fi xadiidihi qaala abu saciid faqumtu macahu maciisaan raacay fadahabtu ilaa cumara cumar baan u tegay fashahidtu waan mara kacay anaa maqhraati ka ah xadiidkaa nabiga inuu ku hadlay oo og waqraati baan ka ahay saa darteed haddaa caddayn rabtay anaa xoojinaya waan mari doona xadidka wuu soo noo noqonaya qaala abu daahir axmed bnu camar ahbarana cabdulahi bn wahmin xadaanii camr bn xaariin can bukayr bn ashaj can musir bn saciidin xadaahu anhu samica aba saciidin alqudriyi radia allahu canhu yaquul saciid alqudriya yaquulu kunaa fii majlis baan fadhinay cinda ubay bnu kacb ubay bnu kacab agtiisa majlis uu ubay bnu kacab waayeel u yahay oo sheekhii majliska uu yahay sayid alquraa abu ufaylna waa la dhaa abulmundirna waa la yihahda labadaba arki doontaa ayaan fadhinay faataa abu muusa abuu muusa alashcariyu baa yimid muqdaban isagoo laga cadhaysiiyo cadhaysan xataa waqafa majliskiibu kor istaagay faqaala wuxuu yidhi anshudukum allah ilaahay baan igu dhaariyey hal samica axadun qof ma maqlay minkum intiina kamida rasuul allah rasuulka axad maqlay maygu jiraa calayh salaam oo yaquulu leh alisti'daanu idanqaadashadu alaau saddex jeer weeye qof hadduu reer yimaado oo uu masoo galaa uu leeyahay saddex jeera ku celceliyo qowqow ma soo gala calaykum hebel fa in udina lahu haddii loo ogolaado loo idmo soo gal yidhaahdana ha soo galo wailaa saddex jeer kadib haddii lala hadli waayo farjic noqo inuu nabigu sidaa yidhi waxya warkaa maqlay baynugu jiraa ila cumar baa haystee qaala wuxuu yidhi ubay baa wuxuu yidhi wamaa daak warkaa maxaa kaa keenay warkaa isaga ahaydna weydiinayso culayska uu kugu hayo maxay tahay iyo dhibka ku haysta qaala wuxuu yidhi istaadantu calaa cumar bn khaaab cumar bn khadaab baan idan weydiistay oo amsi shalay alaaa maraat saddex jeer falam yuudan lii layma ogolaanin farajactu waan noqday uma ji'tuhu lyowma maantaan u imaaday intii lai yeeray fadahaltu calayh waan u soo galay faahbartu waxaan u sheegay anii ji'tu ams inaan shalayta u imaado fasallamtu alaaa saddex jeer aan salaamay uma saraftu aan iska noqday qaala wuxuu yidhi qad samicnaaka waan ku inaad hadlaysay oo idan weydiisanayna wanaxnu xiinaidin xilligaasi calaa shuqlin mashquul baan ku sugnayn mashquul baan ku jiray ee falow maa istaadanta falow maa ay hallaa bay ka dhigan tahay falow maa istaadanta ay hallaa istaadanta maxaad idan dalabka idan weydiisiga u wadi weyday xataa yuudana laka ilaa lagaaga idmo ilaa laguu idmo maxaad u wadi weydo oo iskaga dhaqaaqday saddex jeer kadib qaala abuu muusa wuxuu yidhi istaadantu idan waan weydiistay kamaa sidii baan u idan weydiistay aan samictu maqlay rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii nabiga aan ka maqlay iyo aadaabta idan qaadashada waa la imaaday aniga qaala wuxuu yidhi inaas ka noqona saddex jeer kadibna nabigaana amray qaala cumar baay hadlo wuxuu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartay lawjicanna dahraka dhabarkaadaan xanuujin iyo wabadnaka caloosha kor iyo hoosba waan kuu garaacay daahir iyo baatinba haddii kale waxaad ku fakan kartaa lataatiyanna inaad ii keentaa biman qof yashhadu makhraati noqda laka adiga kuu makhraati kaca calaa hada xadiidkaas nabiga inuu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam haddii kale waan ku cidbinayaa buui marmar buu kula boodi jiray oo ximaayo bay ka taha ilaalin <coughs> xadiiska nabiga calayhi salaam <coughs> in la dhowro la ilaaliyo aan la fududaysanin wax aad hubtood yaqiinsantahay nabigaad u tiirisa calayhi salaam arrimahaasay ka tahaye kama aha inuu abuu muusa uu dhaliilayo kow kama aha laba khabar iyo riwaayat ulwaaxid inuu diidan yahayna ma aha oo in badan baad arkaysaa ama a soo aroortay inay qaadan jireen saxaabadu warkaasi waa war ay saxabada o dhan wada qabeen khabarulaaxaad in la qaadanayo fa ubay bnu kacabbaa wuxuu yidhi warkaas ay haysta markuu yidhi oo ka sheekeeyey abu muusa fa wallaahi laa yaquumu inuuna ka macaka macaada ku raacayn ilaa axdaunaa ka noogu yar sinan xagga da'da ka noogu da'yar baa ku raacaya asqaruna qum yaa abaa saciid abaa saciidow istaag faqumtu waan kacay xataa ataytu cumara cumar baan u imaaday faqultu waxaan qad samictu rasuula allah nabiga calayh salaatu wasalaam baan maqlo yaquulu la haada warkaas ubay iyana kadib haddana way ku dheheen cumar oo waan arki doonaa weliba way yar canaanteen xadaana nas bn caliy aljahdami qaal xadaana bishr yacni ibn mufadal xadaana saciid ibnu yaziid can abi nadra almundir ibni malikin abi nadra mashhuur bikunyatihi mundir ibni malik can abi saciidin alkhudriy sacd bn malik bn siran an abaa muusa alashcari cabdulahi bnu qaysin ataa baaba cumara cumar albaabkiisii buu yimid amiir lmuminiin fastaadana idan buu weydiistay ma soo galaa faqaala cumaru wuxuu yidhi waaxida warkiisuu maqlaaya moogtahay ma soo gala asalaam calaykum aba muusa dhahay wa utiriya koow wuuna maqlaa soo galla ma dhahayo wa utirnaya bal wuxuu raba inuu ogaado uma istaadana aaniya mar labaad buu idan weydiistay faqaala cumar wuxuu yidhi intaan laba maqla uma istaadana aalian saddexaad buu haddana idan weydiistay faqaala cumaru faatbacahu dad buu ka daba diray farradda waa soo celiyey riwaayooyinka xogow baahirkooda khilaaf baa ka jira shalay bay ahayd inuu lahaa tana waxaa weeyaan isla markiiba inuu soo celiyey faatbacahu farradda waa soo celiyey faqaala wuxuu yidhi in kaana hada shayan xafidtahu min rasuuli illah hadduu yaha warka war aad nabiga ka maqashay sala allah aleh wasalam fahaa kan ah, marka arrinta laakiin ay dhacday isla markiiba berri oo kale uu keeni doonaa shalay markaa saasay ku noqon kartaa wa ilaa haddaadan keenin war cad iyo xadiidkaasi wax maqhraati kaaga ah falajcalannaka waxaan kaa yeelayaa ceda mid lagu cibro qaato oo lagu waana qaato la dho abuumuusa sidiisoo kale warkaasayaan ku edbinayaa wey nin lagu ceeda qaato ayaa noqonayaa alcaaqilu man itacada bikayrihi qofka kayrkaah wix gaadhay iyo dhibki gaadhay waad ku cibro qaadana waad ku waana qaadan maxay dhahaan dambaskii laga gubtaa dabkii laga gubtaa dambaskiisa laga leexdaadi wey falaajcalannaka cida adigaaba wax lagu waano qaato yaaba kaa dhigi waxaan ku mariyo qaala abu saciid ba wuxuu yidhi faataana waa noo yimi muusa u argagaxsan faqaala wuxuu yidhi alam taclamuu ansaaray idinka xadiidka nabiga calayhi salaam yaqaan alam taclamuu miyaynan ogeyn ana rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala inuu yidhi alistiidaanu alaaun idan qaadashadu saddex weeyaan ka badan dadka hadhiibala iska noqo qaala fajacaluu yadxakuun markaasii qosol saxaabadii ansaar xadiidka suu yahay mashhuur badihi u yahay iyo abu musa alashcari cali wax ka muuqda fajacaluu yadxakuun waa qosleen qaala faqultu waxaan idhi buui abu saciid oo yar baa hadlay deen oo isxajin waay meel lagu qoslo meesha ma aha nin baaba gagaxsan oo la haystaa faqultu waxaan ataakum akhuukum lmuslim walaalkiina muslimkaabaa inii yimid qad ufzica isagoo la argagaxiyey tadxakuuna watadxakuuna mayd ku qoslaysaan haddana miya indalaq ina kici fa ana shariikuka anaa kula wadaagi fii hadi alcuquuba cumar anaa wada garaac hadduu rabe cuquubadaa anaa kula wadaagaya ina kicibi oo maqhraati kaagaa xadiidka inuu jiro hadduu ku keen darana waa arkayna hadduuna daayana waa arkayna intaa hadduu yidhi kiciddii waxaa sii tasdiiqiyey oo sii xoojiyey ubay ibnu kacba oo yidhi kan noogu yar ku raaci orod isagana waaba taagnaa faataahu waa u yimid faqaala haada abu saciid abu muusa wuxuu yidhi cumar intuu u yimid ataahu cumar buu u yimid faqaala wuxuu yidhi abu muusa alashcari soo cadaynayga maadan rabin haa haada abu saciid waaka abu saciid baan wadaa oo marag iga oo xadiidka nabiga ka maqlay xadaana mxamed bn muana bn bashaar qaala xadaana mxamed bn jacfar xadaana shucba can abi baslama can abi nadrat almundiri bni maliki can abi saciidin alkhudriy xadaana axmed bn xasan bn khiraash xadaana shabaaba bnu sawar xadaana shucb bn xajaaj can ljurayriy saciid ibnu iyaas aljurayri wa saciid ibnu yaziid kilaahumaa can abi nadrat almundir bni maliki qaala samicnaahu yuxadiu can abi saciidin alkhudriy bimacna xadiidi bishr mufadal can abi maslama marka abi maslamahaas ayaa ardadiisii ismutaabacaynaysaa shucbe iyo waxay mutaabicinayaan inkaasi la yidhaahdo bishr bn fadl qaala waxadaanii moxamed bnu xaatim xadaana yaxya bnu saciid alqataan can ibni jurayjin cabdilmalikin qaala cataa can cubayd bni cumayr ana abaa muusa istaadana wuxuu idan weydiistay calaa cumar alaaa saddex jeer fakaanahu wajadahu cumar inuu helay bay u eg tahay cumaroo mashquulan mashquulsan waana suu sheegay kuntu mashquulan buu yidhi farajaca wuu iska laabtay faqaala cumaru wuxuu yidhi alam tasmac sawta cabdillahi bni qays alam nasmac iyo alam tasmac ah, waryaaya soo wixii miyayna maqlayn abu muusa hadalkiisii dadka la fadhiiyey iiduu u idmo soo daaya fa waa loo yeedhay isagoo tegay intii la arkay baa laga daba tegey fa wuxuu yii maa xamalaka calaa maa sanacta <clears throat> saddex jeer keliya inaad idan weydiisato iska noqoto maxaa kugu xumbaaray qaala wuxuu yidhi innaa kunaa waxaan ahayn haddaan saxaabadii nabiga nahay nuumaru kuwanana amra bi sidaas alistiidaanu alaaa nabigaa yidhi riwaayat alxadiid bilmacna way hal qisaa intaasoo lafdi ku imaanaysa waxaad garanaysaa marka in macnaha lagu warinaya riwaayada wailaa intaasoo lafdi ah, abu muusa kumuna hadlin inaa kunaa nu'maru bihada waa ikhtisaar samictu rasuula yaquul alistidaanu alaa ayaa soo mar qaala latuqiimanna calaa haada warkaa aad tidhi idanqaadadku waa saddex jeer waxaad u soo joojinaysaa calaa haada warkaasi bayina caddayn ow amase laafcalan soo maarti waan soo gaabiyey dahran wa badna ayaa soo maray cida baa la noqonaysa kharaja waa baxay abu muusa waa ogyahay cumar inaan laga baxsanaynin faintalaqa ilaa majlisi min alansaar xaggee kugu dhi yihi xalaqaadka cilmiga lagu xifdiyo majliskii reer ansaar ayuu aaday faqaaluu waxay ku dhaheen hadduu u warramay laa yashhadu laka calaa haada arrinkaa kuu kamraati kici maayo ilaa asqaruna ka noogu yar sicana waxay tusi rabaan in masalada iska dhaaf raggii cilmiga badnaa culummada ahaa ee saxaabada kibaartaha xataa dhallinyaradii baa xifdisan faqaama abu saciid baa kacayo faqaala yidhi <clears throat> intuu cumar u yimid <clears throat> kunaa nu'maru bihada way jirtaa abuu muuse shuu sheegayo waanan amri jiray bihaada isti'daanka idan qaadashada saddex jeer haddaan idan weydiisano inaan iska noqonno waxaad nala hadladaan weyno faqaala cumar baa wuxuu yidhi waa calaa calay khafiya calaya waa iga qarsoomay haadaa xadiidkan aadaabta isti'daanka ku saabsan min amri rasuulillahi nabiga amarkiisana calayhi salaatu wasalaam yaa iga qarsoonaaday alhaani waxaa mashquuliya meesha laga soo gaaray ee xadiista nabiga ragga xifdisan yihiin aniga maaragtay aan ka ilduufay ama aan ka mashquulay ama iga qarsoonaaday sababtu waxaa weeye alhaanii canhu safaqu bilaswaaq waxaa iga mashquuliyey asafaq tijaarada iyo beecshirada bilaswaaqa aswaaqda aan ku jiray yaa iga mashquuliyey oo muhaajiriinna xagga suuqay aali jireen ansaarna xagga beeraha laakiin rag ansaarahoo xufaadaho majaalistooda cilmiga ku muraajacaysta jiri jiray oo raggana alaani canusabaquu bilasfaaq ayuu leeyahay wuxuu dee in badan la ogyahay cumar radia allahu canhu waa tawaaduc ka tahay wax wax xifdiyey oo cilmi o dhan wada xifdiyeyna maba jirtaba maba jirto kan hadduu xifdiyey kanay wax ka maqan tahay kan hadduu wax ka maqan tahay kan wax xifdisan saasay saxaabada nabiga ahaayeen calayhi isalaatu wasalaam marka cumar waxaa la ogyahay inuu ahaa dadka nabiga ugu dhowaa calayhi salaam xataa uu nabigu calayh salaam in badan soo qaadan jiray dakhaltu ana wa abubakar wa cumar kharajtu ana wa abubakar wa cumar israacin jiray isagii abubakar iyo cumar meel walbaba ayay wada socon jireen marka waxaa weeyaan mararka yar ee kooban ee suuqa la jiro xilligaasuu marka naftiisa citaabaya oo canaananaya alhaari canhu safaqu bilaswaaq ah, inta yar ee fursadda eh ku dhaaftay inaad ka walbahaarto oo wax jiro waay oo qofka uu mar walbaba isqiiro geliyo oo dhaliishiisa uu istuso mar walba way fiican tahay saxaabada qaarkood in yar oo neef geeloo ka fakaday oo ka cararay oo ku ordaayay xadiidkii dhaafay yuu ka walbahaaray oo dhihi jiray maxaa igu watay hashaa ha dhuntay hadday rabtee xadiid baa idhaafay ayay dhihi jireen kalbaraa bin caazib xadiidkiisii xadaana moxamed bnu bashaar xadaana abu caasim الnabiil الضaxaaq bn makhlad xa وxadaana xuseyn bn xurayثin xadaana الnadr yacni bn shumayl qaala jamiican waxay dhaheen xadaana ibnu jurayjin bihada اlisnaadi naxwa walam yadkur fi xadiiثi nadr alhaani canhu safq biاlaswaaq xadaana xuseyn bn xurayثin abu camaar xadaana الfضل bn musa akhbarana dalxa bn yaxya can abi burda abu burda caamir can abi musa alashcari qaal jaءa abu muusa baa yimid ilaa cumar bn khadaab buu u yimid radi allahu canhu faqaala asalaamu calaykum intuu yidhi intaa waa salaantii xataa tastaanisu tusallimu caleeda wey marka hada cabdullaahi bnu qays buu raaciyey asalamu calaykum markaa tira magacaadana waad raacin qul waa hebel ma soo gala falam yaadan low ooma idmin faqaala wuxuu yidhi haddana assalaamu calaykum hada abu muusa assalaamu calaykum hada alashcariyu uma insalafa markii wax la hadla wou iska noqday faqaala cumar baa yidhi rudduu calayhi ii soo celiyo u yeedha rudduu calayhi u yeedha fajaa waa yimid faqaala yaa abaa muusa maa raddaka maxaa ku celiyey kunaa fii shuqli mashquul baan ku jirre maxaa dirba u noqotay qaala wuxuu yidhi abu muusa samictu rasuul allah sala allahu aleyh waali wasalam baan maqlo yaquulu leh alistidaanu alaaun saddex jeer weeye danqaadashadu fain udina laka haddii lagu idmo soogal wailaa farjic iska noqo nabigaasaa yidhi qaala cumar baa wuxuu yidhi lataatiyannii waad ila imaanaysaa calaa haada xadiidka aad soo dararisay bibayinatin caddayn baqraati ku ah wailaa facaltu waan samayno wa facaltu waan samayno waan ku garaaci ka wada fadahaba muusa ila suldadii suldadii weeyaan sulduu leeyahay cumar radi allahu canhu oo racyada iyo islaaxeeda iyo hagaajinteeda iyo ta'diibkeeda awood buu u leeyahay wixii maslaxadooda ah, ah. fadahaba abuu muusa abuu muusa ayaa tagay markiiba isla markiiba xaggee kuugu dhow buu isiray wax ninkan kaa fajiya cumar fadahaba abuu muusa qaala cumar wuxuu yidhi cumar radia allahu canhu muuso sii dhaqaaqay markuu arkay yuu dadkii la fadhiyey la hadlay wuxuu yidhi in wajada bayinatan hadduu caddayn helo abuu muusa tajiduuhu cinda almimbari cashiya galabtaad waxaad ku arki doontaa mimbarka agtiisa asagoo sigici ku hawfadhiya oo diyaargarowsan ayaan u imaan doonaa wain lam yajid bayina caddan hadduuna helinna falam tajiduu heli maysaan meelahaasu yar warwareegi ilaa cadhada ka baxda cumar falama an jaa bilcashii galab haddii la gaaray wajaduuh abuumuusoo fadhiya oo diyaargarowsan mimbarkii sii ag fadhiya ayuu yimid cumar baa imaami laeh oo mimbarka kiisa dadka ku tujin doone qaala yaa abaa muusa cumar baa yidhi abaa muusa maa taquul haye maxaad haysaa maxaad leedahay qad wajadta ma hesha xadiidkii wax kugu marati kaca qaala nacam haa ubay binu kacab baa ka mid a ah. dadkii horta uu meesha kusoo arkay buu tiriyey ninkii u waayeersanaa ugu qiimo badnaa sayidulqura ayuu soo qaaday nina waan wadaaba waa kan abu saciid alkhudri wey ayib riwaayadaas markaa tan dambe hadda waxay ishaaraysaa in ubay radia allaahu canhuna uu hadalkiisa ritay salaaddii baa laiskugu imaaday masaajidkii laakiin abu saciid marka hore inuu soo qaatay kuwan kalena ay meesha ugu imaadeen baa la dhihi karaa yaa abaa muusa aha qaala nacam ubay bnu kacab qaala wuxuu yidhi cumar cadlun huwa cadlun cadlun huwa cadlun ubay waa nin caadil ah qiimo badan kafiqaaho lagu kalsoon yahay warkiisana sugan qaala wuxuu yidhi yaa abaa dufayl cumar baa wuxuu yidhi abaa dufaylow aduu ku maqhraati gashaday abuu muusa maa yaquulu haada ninkan wuxuu leeyahay ee uu leeyahay ubay baa saas yidhi ka waran qaala wuxuu yidhi ubay abu dufaylka waa ubay ibnu kacb samictu waxaan maqlay rasuul allah nabiga calayh salaam yaquulu dalika warkaale yabna alkhaaab war cumarow cumarow falaa takuunanna ha noqonin cadaaban calaa asxaabi rasuuliillah asxaabta nabiga cadaab ha ku noqonin keedaad ku dhejisay saxaabada nabiga calayh salam dhibaatada iyo hanjabka ka daa annagaa maqala warkaase waa yar carantay qaala cumar wuxuu yidhi subxaana allah saa igama ahayn inamaa samictu shaya wax baan maqlay faaxbabtu waxaan jeclaaday an atahabata inaan sugto uma iga aheedu cilmi raadis iyo inaan sii xoojisto uma iga ahayd mooyeene rag dhib ima ahayn saasaan iga ahayd buu yidhi ragga suu isku galay fimaarti saxaabada nabi alai salaam saraaxada ayay yaqaaneen ma kaana cindahu mujaamalaat maynan aqoonin wax mujaamalo la yidhaahdo warku waa cad yahay waxadaanaahu cabdullaahi bnu cumar bn maxamed ibnu aabaan xadaana cali bnu haashim can dalxa bnu yaxya bihada اlisnaad hayra anahu qaal faqaala ya abalmundir abalmundirow waa kuwa abumundirra waa ubay bnu kacb laba kunyu marka leeyahay abu dufayl iyo abalmundir marka macrifatu man cindahu akara min kuna in la barto si aada ugu malaynin laba qof ama ugu malaynin mar ubay baad arki mar abudufayl baad arki mar abalmundir baad arki wahuwa shaksun waaxidun hal qofo weeye anta adiga anta samicta hada min rasuuli illah warkan abu muusa uu adiga ku markhaati gashada maadaa nabiga ka maqla calayhi salaam faqaala nacam haa falaa takun ha noqonaya ibna alkhadaab cumarow ha cadaaban ha ku noqona cala asxaabi rasuuli illahi sala allah aleh ali wasalam walam yunkir min qowli cumar ma sheegin subxana allah waman bacdah baabu karaahati qowli lmustaadini qofka idanka dalbaaya ee guryaha hortaagan idan baa laysku amray horta gurya iska gal maaha dalaq iska dha maaha lama ogolo arrintu bannaantaag maaha bannaanjoog maaha gurigan maxaa loo dhisay oo albaab loogu sameeyey waxaasoo dhan waxaa weeyaan sir asraarta guriga cidda reerka alaabtoodii jismigooda jirkooday ku qarsadaan xoolahooday ku qarsadaan waxooda in la arka ma wada rabaan ma wada rabaan walidaalika guri markaad imaato ma soo galaa aad tidhaahdo yaa la isdiyaarinayaa oo alaabta layska iska hagaajini oo wax lawada tartiibini kadib baa soogal lagu leehay kadib baa soogal lagu leehay marka inaad gasho ma fiicna wixii alaabta isdhex taallo weelasha qaar aynan dhaqnayno fraashkii iyo goyasha ayna hagaagsaneenoo haweenku waa ka xumaanaya arrintaas qaraacan bay ku tahay ma fiicna ah, inaad markaa aad idan weydiisataa la rabaa oo istiidaan la sameeyo magacaadaad sheegi salaamna waad salaami idanna waad weydiisanoo ma soo galaa baad dehaysaa arrimahaasoo dhan baa yaa socda shareecadu marka idan weydiisanaysana guriga isku toosin maysid ogow dhinac waa inaad labada kaad midkood waa inaad saa u istaagto ee adigoo irinkiisaa u fiirinaya ma soo galaa inaad tidhaahdo sax maaha waana ku jirtaa inamaa jucila istidaanu min ajli basar buu nabig alai slam istidaankaba waxaa loogu talagalay indhahaasaa la iska ilaalinaya indhihii baa dad gurigi gelisay ma soo galaa maxaa ku dhiman haddii markaad idan weydiisanayso qofka inuu yidhaahdo baabu karaahati qowlilmustaadiini inuu yidhaahdo ana idaa goortii ana inuu yidhahdo waa karaahiya qiila lagu yidhaahdo man haada ma soo gala baad tiri waa kuma hayeha soo geshay waa kuma markii lagu yidhaahdo waa aniga inaad tirahdo ma bannaano waa ani waa ani ama ana magacaada inaad raacisa mooyaane ana umuhani waa gabadhii umuhani ana oo magacii la socdo laakiin ana oo iska murtaxan lama ogol inaad bini aadan tahay waa la maqlaa waa la ogyahay ee ka tahay waa magacaada sheegto hebeel weeye aad tiraahdo xadadanaa maxamed dadka inaad wakti ka sii qaada maaha adigu waa kuba haddan nagu sii dhaho xadadanaa maxamed bin cabdillahi bn numayr xadadanaa cabdullahi bnu idriis can shucbata can moxamed bin munkadir can jaabir bn cabdillaahi qaal ataytu nabiya nabiga calayhi salaam baan u imaaday fadacawtu waan u yeedhay dacawtu faqala nebi sal l slam Ah. yani waan u yeehay masoo galaa iyo isti'daani waxba weydiistay waa jaabir bn cabdillaahi oo raba nabiga inuu raaco oo kala hadlo nimankii yahuudda ah ee beerta ee ku haystay daymihii aabbihiis ayuu ugu yeerayey faqaala nabiyu nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi man haada waa kuma kan qultu waxaan ana aniga wey qaala fakharaja waa soo baxay huwa yaquulu asagoo leh ana ana ana ana ah. yani taquulu ana ana ana anaad leedahay ana anabaad leedahay yani arrintaa sax maaha inaad tirahdo ana xadana yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shayba lafdi abi bakr qala yaxya abarna qala abu bakr xadana waki can shucba can moxamed bni mukadin can jaabir bn cabdilahi radi allahu canhuma qaala istaadantu cala nabiyi sala allah aleh wasalam nabigaa idan weydiisto faqaala wuxuu man haadaa waa kumanka idanka i weydiisanay faqultu ana aniga wey faqala nabiyu sala allah aleh wasalam wuxuu yihi ana ana waa lala yaabay waa lala yaabay tacajub baa la jira laba tacajub baa la saaray ana ana ana ana buu leeyahay fiiri ana maxal dhaha ayib qaala waxadana isxaaq bn ibraahim xadaana nadr bn shumay wa abu caamir alcaqadi cabdulmalik xaw xadaana maxamed bn muhana xadaana wahb bn jariir xaw xadaana cabdiraxmaan bn bishr xadaana bahz bn asid kulhum can shucba bihada isnaad wafii xadiiihim kaanahu kariha dalika nabiga markuu ana ana leeyahay ninkaasuu hadalkiisa nacay kariha wuxuu nacay daalika ananadaasuu nacay oo saasuu nabigu ana ana u yidhi waa inkirsan yahay wey baabu taxriimu nadari fiirada waa xaaraan fii beyti hayrihi gurigiisa guri aan ah uu iska fiiriyo idan inuu iska fiiriyo darishada ka fiiriyo albaabka meesha ka dilacsan ka fiiriyo iridka uma banaana arrinta ayada kor iyo hoos meel inuu ka fiiriyo lama ogolo guri dabaquu leeyahay dadkii ka hoosey inuu fiirfiiriyo ma banaana xadaana yaxya bnu yaxya wmaxamed bnu rimxin qaala akhbarana leyt walafdu yaxya xaw xadaana qutayba bnu saciid xadaana leyt can ibnu shihaab zuhri ana sahl bnu sacdin isaacidi akhbarah ana rajula ninbaa ialaca fiiriya fii juxrin meel duleel ah oo fii baabi rasuulillah gurigii nabiga albaabkiisa ka duleysha ayuu nin isha gashaday ishii buu jugsiistay ka fiirinaya gudaha wa maca rasuulilah nabigana guriguu ku jiraa calayhi salaam waxuuna haystaa midra shanlo ama shariif ama mindi waxuu ku feedho ayuu haystaa madaxuu ku feedho ku shalaysto yaxuku bihi ra'sa madaxiisu ku xoqaya ku shallaysanayaa falamaa ra'aahu markuu arkay rasuulullaahi rasuulka ilaahi calayhi salaam baa arkay ninkan meesha isha ka soo ritay qaala wuxuu yidhi low aclamu annaka tandurnii haddaan marka hore sii ogaan lahaa inaad fiirinayso la dacantu bihi midrahan iyo mindidan iyo shariiftan birtaa yaan fii caynika isha kaa gelin lahaa buu nabi alai slam ishaa baan kaa gelin lahaa haddaan kaa geliyana hadur baan noqon lahayd konton neef oo geela yaa meeshaa hadur ku noqon lahayd oo waxba adag ku yeelateen ishii waa konton geela moogtahay kontonkii neef oo geelahaa wax ka soo qaad male ninka ishiisii waa soo daabatay waxbana maleh sababtu maxay tahay asagaa intihaab xurma xurmat alkhayr fiir sida loo weyneeye fiiri dadka xurmadooda iyo asraartooda iyo awraadkooda sida loo ilaaliyo loo dhowray ilaa xaddaasaa la gaarsiiyo in isha qofka haddii laga geliyo kusoo fiiri iskaga geliso waxba aan maaratay una ku weydiisan karin aw maxkamad islam haddii sal oo layiha ninkan isagaa anoo ishaydu anoo gurigiisa fiirinaya yuu dhagax ishayga iga dhuftay iga soo riday waxba malihiid baa loo saxiixiyey maxaa mariida loo saxiixaya ayib low aclamu anaka tandurunii dacantu bihi fii caynik wa qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi inama jucila alidnu idanka waxaa loo yeelayba min ajli basar aragga daraaddiis araggana laga cararay araggiiba haddaad soo gashatay ishi ma soo galaayo idankii hataa tastaanisu wa tusallimuu calaa ahli maxaa arrintaa loo jideeyey marka shareecadu aadaab cad bay leedahay iyo nadaam qof walba inuu ilaaliyo jidkiisa qaato la rabo waxaasoo dhanna anshaxa iyo akhlaaqda iyo yaa la ilaalinayaa cuyuubta iyo ceebaha dadkaa la dhowraya acraadda iyo muxuu ahaa waxyaalaha dadka u khaaskaa la ilaalinaya inaan asraartooda bannaanka aynan u bixin oo hadha waa meelahaas lagu sheegsheegin ayaa la dhowraya waxadaanii xarbala binu ishaacat alfaaxisha liladiina aamanuu waa ogtiin qur-aanka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala goodi adag uu goodiyey cadaab aliim inay leeyihiin qala wxadaanii xarmla bnu yaxya tujaybi qala abarana ibn wahbin cabdulahi bn wahbin qala abaranii yunus ibnu yaziid اlayli can ibni shihab الzuhri ana sahl bnu sacdin اlansaari radia allahu canhu an ahbarahu anahu rajula iطalaca ninbaa wuxuu ka fiiriyey min juxrin meel duleesho oo fii baabi rasuuli ilah rasuulka ilahi albaabkiisa ku taalo ka duleesha ayuu isha ka fiiri wa maca rasuulilah nabiga alay slam midra ayuu haystaa waxyaroo birahoo yurajilu bihi ra'sa madaxiisa uu ku shalleynayey faqaala lahu rasuulullah nabiga alai slam baa wuxuu yidhi low aclamu haddaan sii ogaan laha marka horeba annaka tamuru inaad fiirinayso dacantu intaas kuskii kaa diyaariyo yaan dacantu bihi fii caynaka isha kaa gelin lahaa oo markaas uu saa waa nabiga markuu arkay waa koo soo orday meeshii saasuu ku yidhi lakiin wuu cararay marka horaan diyaarsan lahaa wey haddaan sii ogaan lahaa inamaa jacala allahu lidna idankan ilaahay uu waajibiyey wuxuu u waajibiyey min ajli basar araka carar yaan dadka la fiirinin oon la arkin ayagoon isdiyaarinin ayagoon hawshooda u qarsoonin ayagoon la ogeyn arrintaasi ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala u jideeyey qaala waxadaana abubakr bn abi shayba wcamru naaqid wazuhayr bnu xarbi wibn abi cumara qaaluu xadaana sufyaan bnu xuyaynata xa xadaana abu kamil jaxdari fudayl xadaana cabdulwaxid bnu ziyad xadaana macmar bn rashidin kilahuma can zuhri can sahl bn sacd can الnabiyi slى اllahu alيh ali wasalam naxw xadiiثi leythi wayunusa qaala xadaana yaxya bnu yaxya wabu kamil fudayl bn xusein jaxdari qutayba bnu saciidin ibnu jamiilin walafdli yaxya waabuu kaamil qaala yaxya ahbarana waqaala akharana xadaana xamaad ibnu zayd bnu dirham can cubaydilaahi bn abi bakr cubaydillahi bn abi bakr bn anas bn maalik wey can anasin jadahu igu wiilbu ka warinaya anas bni maalikin ana rajula ninba ialaca min bacdi xujari nabiy qolalkii nabiga mid ka mid ah meel ka duleeshay buu nin ka soo fiiriyey faqaama ilayhi nabigaa u istaagay bimishqasin wax yaroo oo maaragtay af leh af dhuban leh mudac ahaanah oo mashaakiisa ayuu la kacay nabiga calayh salaam shan lahaan oo mudacyaad moodo madaxana uu ku shishalaysan jiray fakaannii anduru inaan arkaad in moodaa buu lahay anas ilaa rasuulillah nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yakhtiluu u gagabanaya liyadcaraw suu isha oga geliyo ayuu u gagabaday nabiga alay slam kanna waa ka il horreeyey marka hore uu sii arkay bal wuu cararay xaddadanaa suhayr binu xarb xadaana jariir بن cabdilxamiid can suhayl bin abi sal can abihi abi saalix isamaan can abi hurayra radi allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal man iطalaca fii beyti qowman qolo gurgood ninkii fiiriya bihayri idnihim faqad xala lahum waxaa u bannaan an yakfaw cayno isha inay ka soo ridaan soo maarti xugun baa la riday qofkii qolo isha gurgooda fiiriya inay isha ka soo ridaan baa xalaal u ah waxyaalahan shaxumad ay ka mid tahay oo weliba dhallinyarada iyo caruurta iyo aan lagu tarbiyeynin meelo badan inay dariishadaha ama guryaha dadka isha ka soo ritaan ama ay ka fiiriyaan ama ay dhagax ku soo tuuraan ama ay derbiyaha wax ku qorqoraan ama albaabaha ay wax ku qorqoraan waa dhaqan xumaday ka mid tahay u baahan carruurta in laga aadbiyo oo loo sheego oo aad meel bad arkayso waxaa arkaysaa derbiya dad leeyihiin oo lagu wa wafeegaanay isagoo dhanba feegaar iyo qoraal laga badiyey qaala xaddaana ibn abi cumar xaddaana sufyaan ibn cuyayna can abi zinaad cabdullahi bnu dakwan can alacraj cabdiraxmaan bin hurmis can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam qaal low ana rajula nin hadduu iطalaca calayka kusoo fiiriya bikayri idni idan la'aan oo fakhadaftahu aad faniinto bixasaatin qururax iyo dhagax aad faniin aad ku ganto fafaqaata caynahu ishiisa aad fujiso maa kaana calayka min junaax wax dembi oo kaa soo gaari ma jirto addunya akhiratoona junaax iyo dhib adduunyadana diine iyo mag ma leh aakharana waxba lagu maysto baabu nadar alfaj'a fiirada kadada ah in la fiiriyo ajaanibta iyo haweenka ma banaana laakiin mid waxaa jirta si kada ah ishaa kaaga dhacayso qof socdaa tahay oo eh, iska fiirinaya waxbaa tahay geedaha iyo derbiyaha iyo qodxaha iyo oolaha inaan iska fiirsanayn baa kugu talagalay marka adaan ku talagelin uma saastaa tiriba islaam baad aratay ajnabi ah midda ayada ee hore laguma haysto laakiin midda ku xigta ogaata inay naag midda ku xigta waa mida ugu talagashay taas waa midda lagu qoraayo xadaana qutayba bnu saciid xadaana yaziid bnu zulayxa waxadaana abu bakr bn abi shayb xadaana ismaaciil bn curaya kilahuma can yunis xaw xadaani zuhayr bn xarb xadaana hushaym ibnu bashiir alwaasidi qaala akhbarana yunis can camr bni saciidin an abi surcata ibnu camr bnu jariir can jariir bni cabdillaahi jaddu awowii buu ka warinaya soo martid abi zurca ibnu camr ibnu jariir baa dhahaa can jariir ibni cabdillaahi albajali alaxmasi radia allahu canhu wa ardaah saxaabi jaliila weeyaan oo dhihi jiray markaa soo islaamay laga soo bilaabo nabiga markuu arkaba waa ii jiray kaana yuxibu calayh salaam qofka jeceshaa loo muusooda jariir bin cabdillaah wa kaana jamiilan aad u qurux badan buu ahaa yuusufu hadi lumma waa saaxibuulmanaaqib buu ahaa muddo yar buu soo islaamnimadiisa way dambaysay wamaca dalika mawaaqif ayuu sajilay nabigoo nool ay ka mid tahay inuu ku duulay meel kacbal yamaaniya loo bixiyey oo dilkhalasa sanamna xunna u yaalay waa kii intuu ciidan qaatay konton oo maadeertiiah kii soo jajabiyey dab kusoo shiday sanamkii iyo wixii meesha yaalay raahibkii cararay daayi jariir bin cabdillaah nabigaa u duceeyey calayhi salaam isaga iyo reer axmas shan jeer buu u duceeyey nabiga calayhi salaam waxaa kaloo lagu duceeyey allahuma ajcalhu haadiyan mahdiya allahuma habithu iyo inuu ku sugnaado faraska una ka dhicin iyo qaala sa'altu rasuul allah nabiga calayhi salaam baan waxaan weydiiyey can nadari ilfujaa fiirada kedada ah oo si kedawna waxba isha kaga dhacday fa amaranii wuxuu amray an asrifa basarii soo markii hore kada kaama dhicin haa an asrifa inaan leexiyo basari araggayga hore mar labaad sii fiirinin wixii aad aragtay waa wen wey waad garatay soo maaha hasii raacin ku celinin oo haddana kusii celinin markaaba qalbigii ayaa qurun iyo xumaan gelaysa iyo xumaan baa qalbiga gelaysa qalbiga haddii xumaan gashana shahwadii baa dhaqaaqaysa marka shaydaanku hore uu sii soconaya waad ku soconaysaa hadal baa imaan ballan baa imaan xumaan baa imaan waxaasoo dhan baa marka dabada isku haynaya waxaasoo dhan maxaa furo ah araggaada inaad ilaaliso indhahaas ilaahay wuxuu u sameeyey labadaasi xirimood labadaas khilaaf labadaa maqaar oo adiga inaad fasaxdo mooyeene haddaad rabtaa isku qaban karto haddaad rabtana adiga sii deerayso ayuu ilaahay tasarufkooda ala maqaarka asagaa xaggee laga hagaayaa oo laga xidhaayaa oo laga furayaa waa awood ilaahay ku siiyey subxaana wa tacala raxmaddiisa wey adigin iraadadaada ku xidhantay iyo qasadkana iyo doonidaada markaa rabtana dhabbaas ku siin marka rabtana waad kala fakinaysaa taasaa marka waxay gaarhsiin kartaa qofka inuu zine ku dhaco oo uu noqdo ehlunaar inuu noqdo ishahaas oo hadduu laabana indhii haddaad laabto qalbi waxba kuma dhicin shahwo waxba may ogaanin wax jiraba ma laha marka balaayao dhan ba halkaasi ka bilaabanaysaa balaayao dhan ba indhahay ka bilaaban waxaad daawatay ood fiirsatay ood raaraacday waxaun bay balaayao dhan halkaasi salka ku haysaa marka quda albasar ayaa la amray waqul lilmuminiin yaqudu min absaarihim ayuu ilahay leh muminaadkana waa la amray waxadaana isxaaq bin ibraahim ahbarana cabdillah cala wa qaala isxaaq ahbarana wakiic xadaana sufyaan kilaahuma can yuunus bihada lisan mila baabun ow kitaabu salaam aadaabtiaan ku jiraa salaamtiiba hadda laga hadlayaa iyo in lasa salaamo iyo sidaa salaamta loogu kala leeyahay in qofka salaamta qofka salaamta bilaabayo bilaabidaasi waa sunna ijmaac weeyaan ummaddu ilaa kii la radiiyo maxaa yeelay salaam qofka markaa salaamayso waa ducaa ad u ducaynayso waa ixsaan maa cala lmuxsiniin min sabiil laakiin in qofkii la salaamay uu jawaabo waa mujaazaad weeyaan iyo mukaafa'a wey qofka abaal kuu gala inaad u gasho waajib bay noqonaysa hal jazaa lixsaan ila alixsaan weeyaan baabu wuxuu ku saabsan yahay yusallimu raakibu ka wax saaran wuxuu salaama cala almaashi ka socda wlqaliilu dadka yara cala alkaiiri dadka badan xadaana cuqb bn mukaram alcami xadaana abu caasim nabiil daxaaq can ibni jurayjin xaw xadaanii maxamed bn marsuuqin xadaana rawx bn cubaada xadaana ibnu jurayj qaala akhbaranii ziyaad ibnu saciid ana haabitan haabit ibnu aslam albunaani mawlaa cabdiraxmaan ibnu zayd ahaa ahbarahu wuxuu u warramay ziyaadka ina saciida annahu samica inuu maqlay isagan haabita abaa hurayratu maqlay radi allahu canhu yaquulu leh qaala rasuulu llahi sal allah aleh wasalam wuxuu yidhi yusallimu araakibu cala almaashi qofka wax saaran wuxuu salaami qofka socda lannahu qofka raakibka ah madinna iyo tuhmo in loo arko inuu yahay qof mutakabiroo dadka iska weynaysinayo yaa tuhmadaasaa geli karta wixii tuhmaan iska fogaysaa la rabaa marka inaad dadka salaamto asalaamu calaykum adoo raakiboo saaran dabcan waa haddii kuu suuraba isawey gaari buubayo duulaaya waxaa weeyaan waa adagtahay inaad bareega qabato si aad dadka u salsalaanto laakiin raakibkii ama gaari baad saaran tahay ayar baad waddaa qof baa kaa hor imaaday qof baa adoo maarata agtaada soo istaagay salaanta raakibkaa iska leh ee awal fardi iyo waxbaa la furi jiray dayb macnuu waxaa weeyaan asaga ayaa munaasab ah si ayna takabur iyo isweynaysiin iyo waxaasoo kale ayna qalbigiisa u gelin cala dadka socda walmaashiya kuwa lugayna cala alqaacidi ka fadhiya ayuu salaami liannahu maashiga socda bimansilati daakhil qof meel dad fadhiyaan ama dad ku jiraan galay oo kale wey saas darteed kuwii fadhiyay yuu salaamayaa waalqaliilu dadka yara cala alkaiiri kuwa badan bay salaamayaan iyagaa maaragtay mudan baabun min xaqi اljuluusi wاsaqiiri cala alkabiir fi riwayat bukhaari wasaqiiru ka yara cala lkabiiri ka weyn buu salaamayaa arrintaas waa sida aadaabta fiican laakiin haddii cagsi laga dhigo la cagsiyana way bannaan tahay way bannaan tahay laasiyama dadkii la rabay inay salaamta bilaabaan hadday bilaabi waayaan kuwii kale inay salaamta wadaan oo faafiyaan baa markaa noqonaysa nabigana calayhi salaam wuxuu yidhi wa man badaa bisalaam labada qof midka khayrka badan waa midka salaamta bilaaba ayaa khayr badan baabun wuxuu ku saabsan yahay min xaqiljuluusi fadhiga xuquuqdiisa waxaa ka mida ah calaa dariiqi waddooyinka la fadhiisto radu salaami salaamta in la radiyo haddaad jidka dadka fadhiisanayso oo dadka maraya aad fadhiisato dadka kusoo maraya salaam bay wadaan oo ay ku salaamayaan dulqaad u yeelo ka radiya wacalaykum salaamta adiguna ha ka gaabin xadana abubakr bn abi shayba qaal xadana cafaan bnu muslim asafaan qaal xadana cabdilwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaana cuhmaan bnu xakiim can isxaaqin ibni cabdillaahi bn abi dalxata can abii aabihiis oo cabdullaahi bn abi dalxa waa ninkii maarata loo duceeyey qaala qaala abu dalxa wuxuu yidhi kunaa qucuudan waxaan fadhinay bilafniyati baan fadhinay afniyadu waxaa weeyaan firaau daar guriga hortiisa iyo meeshan gosa iyo ardaa iyo waxaa tidhaahdaba ayaa la dhahaa afniya meesha iyadoohoo dee waddooyinkii dadka maraayeen afka ku haysa nataxadatu waan sheekaysanaynay fa ja'a nabiga calayhi salaam baa yimid faqaama calaynaa waanu dul istaagay faqaala wuxuu yidhi maa lakum maxaa dhacay hadduu nabigu waana soo maray annagii markaynu kor istaagay wuxuu yidhi maa lakum weli majaalisu sucadaad maxaa dhacayoo weli majaalisu sucadaati waddooyinkii inaad fadhiisataan inugu sababa sababtaad waddooyinka u fadhiisateen maxay tahay ijtanibuu ka fogaada majaalisa sucadaad duruqda iyo waddooyinka dadka ay maraayaan ha fadhiisanina ciriri bay keenaysaa xishood iyo cabsi dadka inaga cabsadaan bay keenaysaa indhihiinna inaad kontarool weydaan baa ka imaan karta faqulnaa waxaan idhi inamaa qacadnaa nabi allow waxaan u fadhiisannay ligayri maa ba'sin dhibla'aan maadaa waa iska zaa'ida weeye sila weeyaan maqacadnaa waan fadhiisanay ligayri ba'sin dhibla'aan wax dhibo wadna ma laha nabi allow khayrumaa meeshan fadhina faqacadnaa waxaan u fadhiisannay natadaakaru cilmigii maanta aan kaa barannay ayaan mudaakaraynayna oo muraajacaysanayna daalibulcilmiga saasa laga rabaa wanataxadau waana sheekaysanaynaa wixii ahbaara iyo wixii qisasa iyo wixii markaa soo kordhayo axdaaa ayaan ka sheekaysanaa guryihii ilen majaalis waaweyn oo dadka qaada male qaala imaa laabudda hadday laga maarmaan ay tahay oo aan fadhiga ayna daynayna waddada la fadhiisto faadduu xaqaha marka waa u cudurdaaray nabiga calayh salaam in mudaakarada iyo hadday arrimo wanaagsan u fadhiyaan jidadkuna ayna ka maarmi karin waa iskaga daayey faadduu xaqaha xaqa waddada ilaaliya oo guta maxay tahay xaqu dariiqaday weydiiyeen amulbasar indhaha laaba dad baa ku hormaraya oo marba ku soo mari dadka ayagaa ah, haweenkii baa ka mida ragga laftirkiisi iyo dadka laftirkiisi inaad fiiriso oo aad deena muxuu qabaa iyo see u egyahay iyo wuu dhutinayaa iyo wax noocaasoo kale aad faraha la gasha ma bannaana indhaha laaba waradu salaamin salaamtana radiya wacalaykum salaamta idinkana haya wa xusnulkalaam hadal wanaagsanoo alamru bilmacruuf nahyu canilmunkar iyo qof baadi oo baadi maaragtay ah, meel raadinayood aad ku toosisi iyo wuxuu ahaa inshaadu maala baadidooda iyo iyo waxyaalo badan baa la sheegay iqaatat almalhuuf xadiidku in badan bu wax badan buu sheegay qala xadaana suwayd bnu saciid xadaana xafs bn maysara can zayd bn aslam can cadaa bn yasaar can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu sacd can اnabiyi sala اllah alيh wasalama qaal iyaakum iska ilaaliya waljuluusa fadhiga biduruqaati wadooyinka aad fadhiisataan qaaluu waxay dhaheen ya rasuul allah rasuul allow maa lana budu min majaalisina nataxadau fiiha waan ku sheekaysanaa qaala rasuulu llahi sala اllah alيh wasalam idaa abaytum ila lmajlisa majliska waxaanan haddiina diideen oo halkaas oad u baahan tihiin facdu dariiqa waddada xaqahu xaqiisa mariya qaaluu wamaa xaqahu waddada xaqeeda maxay tahay qaala qadulbasari aragoo la laabaya indhaha wakaful aadaa dadkao dhibka laga ilaaliyo waradu salaami salaamtoo la radiyo walamru bilmacruufi macruufkao dadka la faro wanahyu can ilmunkar wixii xumaan iyo munkar iyo mukhaalafatu sharci ah ood aragtaana inaad ka hadashaan oo warka jooga aad ku haysaan oo dadka wacdisaan intaas dee la imaan karaa haddee qofku la imaan karin gurigiisa ha joogo waddooyinka yar fadhiisanin gaar ahaan dee dhallinyarada waddooyinka fadhiisanaya ee fawdaynaya gabdhaha iyo dadka meesha maraya iyo dhibaatada ku haya iyo culays iyo cabsigelinta kuwa ayagoo buqaad bayba noqon karaanba oo winfu can ilardi in la fiijiyo la eriyo la edbiyay noqonaysaa inta badan isku imaadkoodaasna waxaa ka imaada dhibaato iyo amni darro iyo inay si xun ay u fikiraan iyo mid xun oo ku dhex jira inuu inta kale afasahaadiyo ayaa ka dhalata diyaaculwaqti baa ka dhasha cilmigii oo laga gaabiyo iyo waxbarashadii ayaa ka dhalata wax xun ay bartaanoo mukhaadaraadku mid yahay baa ka dhasha ilaa man raxima rabbi dad wanaagsanoo iska khiyaaraho muddo yar meel iskaga sheekaysana inayba jiraan waa dhacdaa qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala xadaana cabdilcaziz bn moxamed almadani xadaana moxamed bn raafic qaala xadaana ibn abi fudaykin moxamed ibn ismaaciil bn muslim can hishaam yani ibnu sacd kilahuma can zayd bn aslam bi hada lisnaad baaban wuxuu ku saabsan yahay min xaqi lmuslimi muslimka xuquuqda lilmuslim walaalkiisa muslimka uu ku leeyahay waxaa kamida ah radu salaam salaanta inaad ka radiyo assalaamu calaykum haddii lagu yidhaahdo ha fududaysanin inaad ka ridiso waa xaq waajiba ku saaran weliba aad maqashiiso wacalaykum asalaam aad tidhaahdo siduu kuu salaamayna aad u salaanto haddaadan oogu ziyaadinaynin ah, waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha tu ka wanaagsan ugu salaan oo uu raaci haddii kale intiisa u celi intiisi uu kugu yiri oo kale ku dheh sidaa weeyaan assalaamu calaykum buu ku yidhi wacalaykum asalaam waraxmat ullah ugu dar wabarakaatuhu kusii dar qala xadaanii xarmala bnu yaxya qaala akhbarana ibnu wahabin akhbarana yunus can ibni shihaabin can ilmusayib an aba hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yihi xaqu lmuslimi cala almuslimi hamsun shan baa ka mid a situna waa jirtay waana ka badataa kuwo kaloo la sheeginba mararka qaar meelkaa lagu sheegaa marka xuquuqda waxaa ka mida wey hamsun shan tirada sideedaba isma khilaafto tacaarudma keento in baa la sheegi shan baa la sheegay haddana waa la korreeyey xaw xadaanaa cabdu bnu xumaydin akhbarana cabdrazaq ibn hamaam akhbarana macmar can zuhri can musayib saciid can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleh waali wasalam wuxuu yidhi hamsun shan tajibu lilmuslim muslimkay u waajibtay calaa akhiihi walaalkiisa inay waajib ku tahay raddu salaami inuu salaanta radiyo wacalaykum asalaam haddii la salaamo watashmiitulcaadisi midka hindhisooday hadduu alxamdu lilah yidhaahdo in laga farxiyo yarxamukallah la yidhaahdo wa ijaabatu dacwa dacwada iyo yeeritaanka loo yeedhay weliimo iyo aroosya loogu yeedhayna inuu ajiibo wax cudurdaar oo ka reebay haddaysan jirin wa ciyaadatu lmariid qofka jiradoo la booqdo wa itibaacu hadduu dhintana janaasadiisa in la raaco ila dafni baa fiican qaala cabdurasaaq kaana macmar wuxuu ahaa yursilu hada alxadiid macmar binu raashid riwaayadan uu zuhri ka warinayo mursal weeyaan yursilu hada alxadiida can zuhriy zuhri xaggiisa ayuu ka irsaaliyey irsaalka hadda wuxuu ka wadaa waa waxaa weeyaan waa maqduuc weeyaan maqduuc weeyaanoo mawsuul ilaa marfuuci mawsuul ila nebi sal l slam kama dhigin marka waa istilaaxii hore ee salafku ay wax allaala wixii inqidaacu sanadka ku jiroo dhanba mursal bay ku magacaabi jireen mursal bay ku magacaabi jireen marka xadiidka sanadkiisa waxa la soo wadaa hadduu zuhri ku istaago maxaa la dhahaa ya maxaa la yidhahdaa humaa litaabicin huwa almaqduucu soo ma garanaysaan kitaabka yaraa barakaysnaa ee bayquuni hadduu taabici warka ku istaago waxaa la dhahaa maqduuc hadduu saxaabi ku istaagana mawquuf hadduu nabiga calayh salaam uu gaarana marfuuc marka waxaa la dhahaa aqsaamu lkhabari biictibaari maa yantahi ileyh khabarka intuu uqaybsa markii laga hadlayo meeshuu ku dhammaada sanadka ee matniguu ka bilaabanayo hadduu taabici ku dhammaado waa mawquuf maqduuc baa la dhahaa saxaabi hadduu ku dhammaado warki war saxaabi noqdana mawquuf warkii haddii nabiga loo koriyo xadiis nabi noqdana marfuuc buu noqonaya marka mursalidlaaqu lmursali cala almaqduucaati waxaa weeya waa istilaax jiray oo qadiima buu ahaa ilaa xaafid ibnu xajar iyo culammadii dambe ay tafsiiliyeen magacyihii ay faahfaahiyeen oo inqidaacaadka sanadka iyo cadamu eh, muxuuha wasliga markay ka hadlayaan kan hadda inqidaac lama dhaho oo sanadkii oo meesha ku go-ayn weeyaan laakiin inqidaac iyo icdaal iyo irsaal iyo muxuuha tacliiq waxaas kalena way jiraan xagga sanadka inqidac uu ku dhacaa iyagana baabul inqidac bay isku soo galaan xagga muxuu ahaa intihaau sanadkana mawquuf maqduuc iyo mawquuf iyo marfuuc buu noqonayaa oo sanadkii marka hadduuna nabiga gaarin weeyaan ayb marka wuxuu leeyahay kaana macmar yursilu hada alxadiida cala zuhri buu ka irsaalin jiray wa asnadahu maratan hal mar buu eh, taaratan mar buu isnaadiyey oo xadiidkii mawsuul ka dhigay can ibni musayib can abi hurayra oo zuhri waxa uu ka wariyey ibn musayib abi hurayra saas mara eh, uga dhigay mawsuul oga dhigay mawsuul oga dhigay waa dhici karta inuu hadda mursalkii mxuu aha caadigahaana uu ka wado oo minu saxaabiyun saqad aheed saciid bin musayib oo taabicina waa ka maqan yahay abu hureyra waa maqan yahay taana iyadana waa la idlaaqi karaa qaala xaddaana yaxya bnu ayub qutayba bnu xujrin qaaluu xadaana ismaaciil huwa bnu jacfar can alcalaa alcalaa ibnu cabdiraxmaan ibnu yacquub aljuhani can abihi aabihiisoo cabdiraxmaan binu yacquub aljuhani ah can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allah nabiga alayh salaam qaala wuxuu yidhi xaqulmuslimi cala almuslimi situn lix weeyaan shanna waan soo marray ku darso qiila maa huna maxay yihi yaa rasuul allah qaala nabig wuxuu idaa laqiitu markaad la kulanto fasallim calayhi salaam asagana inuu radiya laga raba ka kale waidaa dacaaka hadduu kuu yeedho faajiibu ajiib oo yeel waida istansaxaka hadduu naseexo iyo tala ku weydiista oo naseexo kaa dalbana fansix lahu naseexe ah, khiyaanamana ha ku samaynin mudaahane iyo ina hadalka u u jiljilciso suu rabo u tiraahdana ila qofba waxaa jira ila tari ku dhihi si asaga marka uu rabo oo uu tabriiriyey si asaga uu tabriirsaday oo asaga uu rabuuna rabaa in warka loo raaco adna waxaad ogtahay cagsu daalika inay naseexada ku jirto naseexada siday tahay u ee maslaxa ugu jirto fansax lahu naseexe waidaa cabasa hadduu himbisoodho faxamidallah shardi wey alxamdulilah uu raaciyo asaga ilaahygii abuurtay uu ku xamdiyo nicmadan siiyey fasamidhu u duceey shamidhu shiin iyo labadaba bannaan tahay waidaa marida hadduu jiradana facuduu booqo waidaa maata hadduu dhintana fatabicuu janaasadiisa raac baabunahyi waxaa la iska reebay can ibtidaai ahlilkitaab ahlulkitaabka in lagu bilaabo bisalaami salaam horta taaba mamnuuc weeyaan asalaamu calaykum wa kayfa yaruddu calayhim hadday ku salaamaanse see looga radinaya oo lagu jawaabi xadana yaxya bnu yaxya akbarana wshayb can cubaydilah bin abi bakr qaala samictu anasan yaquula qaala rasuulu llahi sala allah alيh ali wasalam xa waxadana ismaaciil bn abi salim xadana wshayb akbarana cubaydulah binu bakr can jadii anas bni malikin ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalam qaala wuxuu yidhi ida sallama calaykum ahlulkitaabi gaalada ahlulkitaabka hadday ina salaamaan faquuluu dhaha wacalaykum dhaha waxbuu sheegay assalaamu calaykum eeg soo maaha adigaa sii wadan wacalaykum udheh wacalaykum baad udhehaysaa calaykana waad dhigi kartaa wow la soconin maxaa yeele waxaa la ogaaday keydkooda dhagartooda inay wax kuu qarinayaan baa laga yaabaa adiga marka wax fiican oo laisku huba dhihine wacalaykum dheh hadduu warkiisa saxnaana uba celisay haddii kalena wuxuu yidhee xumaa oo kalaa isagana korka ka saaran xadaanaa cubaydullah bnu mucaad alcambari xadaanaa abi mucaad xaw xadaثna yaxya bn xabiib xadaثna khaalid cali bn xaariثin qala xadaثna shubaxa وxadaثna mxamed bn muثanى wbashاar qal radi lahuma qala xadaثna mxamed bn jacfar xadaثna shuba qala samictu qataada yuxadiثu can anas bn maliki ana asxaaba nabiga saxaabadiisa calayh الsalam ba qaaluu lilnabiy nabiga calayh الsalam waxay ku dhaheen ina ahla اlkitaab nabi allow ahlukitaabka yuhuud baa la deganeed madiina yusalimuuna calayna wayna salaamaan fakayfa naruddu calayhim seen ugu radinaa ugu jawaabnaa qaala wuxuu yihi quluu wacalaykum dhaha idinku wacalaykum baad dhihaysaa markuu asaga saa u dhaho qala xadana yaya bnu yaya wyaya bnu ayub qutayba bnu xujr wlafdu yaya bnu yaya qaala yaya bnu yaya wuxuu yidhi akhbarana wqala aakharuuna xadaana ismacil huwa bnu jacfar can cabdillahi bni dinar anahu samica ibnu cumara yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ina alyahuuda yahuud idaa sallamuu calaykum markay ina salaamayaan waa qoom xun oo dhib badanoo keyd iyo dhagar badan yaquulu axadu midkood wuxuu dhihi asaamu calaykum buu dhihi bal adu si uu ku garo asaamu calaykum waana habaarkii ugu dambeeyey saamku waa geerida saamku waa dhimashada iyo mowdka saam la dhahaa nacam xabatu sawda markuu nabig ka hadlay muxuu yidhi dawaaun min kulli daa ila saam marka assaamu calaykum nag allah inaga dhigo bay ka dhigan tahay dhammaada geeriyooda faqul waxaad tidhahdaa calayka udhaadna calayka korkaada ahaado nacam assaam qaala waxadaanii zuhayr bnu xarb xadaana cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu mahdi bnu xasaan can sufyaan athawri can cabdillahi bni diinaar can ibni cumara can nabiyi sala allah aleh wasalam bimili hayra anahu qaal faquluu wacalayka wow inaad raxayso inaad ka goyso way ku bannaan qaala waxadaanii alayka waxana waxa weeye adna korkaada ahaato adiguna korkaada ahaato waa habaar lasdhaafsaday wey ka muminiinta la aqbali waxadaanii camru naaqid wazuhayr bnu xarbi walafdi lizuhayr qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can izuhri can curwa bni zubayrin can caaisha qaalat waxay tiri ista'dana rahdu min alyahuud koox reer yahuudeeda idan weydiisatay calaa rasuuli illahi sala allah alay wasalam faqaaluu waxay dhaheen asaamu calaykum bay dhaheen dhammaada ilahay hagan dhammeeyo faqaalat caaishaa fahamtay caaisha way fahamtay gabar caqli badan bay radi allahu canha arda hadalkaas oo dad badan ayna fahmaynba yaa u qaadan lahaa assalaamu calaykum qofka aduu assalaamu laamkii inuu ku jirto mu malayn lahaa waxay tihi bal calaykum usaamu wallacna ah, bal annaga ma idinka calaykum usaamu geeri dhimasho iyo wallacnatu lacanad korkiina ahaatay tiri ah, faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam ba wuxuu yidhi yaa caaisha caaishaay u in allaha yuxibu rifqa dhimrintuu ilaahay jecel yahay fi lamri kullihi amar oo dhanba ilaahay in la dhimriyuu jecel yahaaye u saa nimankaa hoola hadlin oo canaananin qaala waxay tihi alam tasmac maa qaaluu waxay ku hadlayeen soo maada maqlaynin maada fahmin miya qaala wuxuu yidhi qad qultu waxaani wa calaykum amba waxaan u taray ma jirtee wa calaykum baan idhi soo geeri lagumayna habaarin iyo cudurro iyo dhammaad iyo halaag idinkuna inugu dhacdaan idhi haddaan ishabaarnay xag iyo xaggaba taanada waa la ajiibi toodase la ajiibi maayo xadaanah xasan bnu caliy alxulwaani wacabdi bnu xumayd jamiican can yaqub bin ibrahim bni sacdin izuhri xadaana abi ibrahim bnu sacd bin cabdiraxmaan can saalix bnu kaysaan xa xadaana cabd bnu xumaydin ahbarana cabdirazaq ahbarana macmar kilahuma can zuhri bihada lisnaadi wafi xadiiihima jamiican qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam qad qultu calaykumaan walam yadkuru lwaaw wowda calaykum taas labada riwaaya wey qaala xadaana abu kurayb maxamed bnu cala xadaana abu mucaawiya can lacmi sulaymaan bnu mihraan can muslim bni subayx abu duxa can masruuq bn اljdac can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tihi ata nabiya nabiga calayh salaam waxaa u yimi unaasu min alyahuud darad yahuudeeda faqaaluu waxay dhiheen asaamu calayka yaa abaalqaasim xurmayn bay iska dhigayaan abaalqaasimow asaamu calaykumna way dheheen qaala wa calaykum korkiinana ha ahaato qaalad caaisha waxay tihi qultu bal calaykum assaamu waddaamu saam oo geeri iyo waddaamu korkiina ahaato daamku waa cayb dam iyo cayb korkiina ahaato lacnadna nin raacdo faqaala rasuulu lahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu yidhi yaa caaisha laa takuunii faaxisha mid xumaan ku hadasha ha noqonin hadal fuxshi oo fooxun ha baran ha ku hadlin faqaalat waxay tihi maa samicta maa qaaluu waxay dhaheen maadaan maqlin miya faqaala wuxuu yidhi awalaysa qad radadtu calayhim so aan oma radinin aladii qaaluu waxay dhaheen soo oma celinin iyaga oo qultu ma dhihin wa calaykum soo anna ma dhihin idinkana korkiinna ha hataan idhi xaddaana maanaha salaam iyo naxariis u sheegay xaddaana isxaaq bnu ibraahim akhbaranaa yacla bnu cubayd xadaana axmed sulayman bihada lisnaad hayr annahu qaal fafadilat bihim caaisha nimankaa warkay lulusayeen layul kalaamki hadalkii laxnigaha ee qariyeen ee muxuu ahaa jabnaa ee qallocsanaa ee dalabta lahaa waxaa fahamtay fadimat bihim caaishatu waa fahamtay fasabadhu markaasay xayday calaykum asaam wallacna wadaab way u istaagtay faqaala rasuula nabiga alay slam ba wuxuu yihi mah mah waa ismu ficlu lamar weeye mah ukfuufi ka joog yaa caaishata caaisha fain allaha alle laa yuxibu ma jeclo alfuxsha foolxumada hadal foolxun watafaxush iyo isku kallifid iska keeni keeninta ma jecla faxshiga dabiiciga iyo midka iska keeni labadaba ilaahay ma jeclee jooji wazaada wuxuu ziyaaday faanzla allahu caza wajal ilaahay wuxuu soo dejiyey hadalkaas ay yuhuudda ku hadleen qowluhu subxaanah waidaa jaa'uuka xayow hadday kuu imaadaan xayowka way ku salaamayaan bimaa salaan xun oo lam yuxayika bihi ilahi un kuu salaamin salaanuu ilaahay kugu salaamay subxaana wa tacaala salaanta qiimaha badneed ee nebi aadam markii la abuurayba uu ku salaamay malaa'igta ee taxiyatuka wa taxiyatu duriyataka min bacdika la yidhi tii ayada ahayd ee salaamu ehluljanna ahayd ee salaamta malaa'igta ahayd ee salaamuraxmaan ahayd salaamtaa ayada ahayd ilaahay uu ku salaamay awliyadiisa iyo ambiyadiisa to aanay oo cay iyo edabdarro ah oo habaar ah ayay kugu salaamayaan ila akhir alaya qaala xaddaana haaruun bn cabdillahi waxajaaj ibnu shaacir qaala xadaanaa xajaaj bn muxamed ilmasisi qaala qaala ibnu jurayjin ahbaranii abu zubayr muxamed annahu samica jaabir bn cabdillahi yaquul sallama naasu min yahuuda dad reer yahuudeeda calaa rasuulina nabiga calayh salaam bay salaameen faqaaluu waxay dheheen assalaamu calayka ya abalqaasim faqaala wacalaykum idinkana faqaalat caaisha waxay tihi waqaadibad intay cadhootay alam tasmac maa qaaluu maxaad nimanka si fiican ugu salaantay wacalaykum taasay moodina salaantii uraaci maa qaaluu waxay dheheen mayadaan maqan qaala balaa waan maqlay qad samictu maqlay faradadtu calayhim waan u radiyey waan u jawaabay intay dhaheen oo kale wa innaa annagana nujaabu calayhim waananoo ajiibi habaarkooda aan habaaray liannana ambiyaa wa wliyaa wasaalixiin walmu'miniin ducada waana naga aqbala annaga walaa yujaabuuna ayaga la ajiibi mahayo calaynaa habaarkayna habaareen liannahum kufaar daalluun wamaa ducaau lkaafiriin ilaa fii dalaal marka iyaga manoo ajiibi maayo waana noo ajiibaya marka haddii taanadiiba lahabaarka anaga uu meel fiican dhici koodana uu habaan manfuuran uu yahay inaan isqardadixinno caytanno kale wax ku dardaro odol lama baahna shaqada aan wadanno waan is ognahay waa niman socdoo nabiga calayh salaam u socda xadaana qutayba binu saciid xadaana cabdulcasiiz can daarawardi can suhayl bin abi saalix isamaan can abihi abu saalix can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaal laa tabda'uu alyahuuda ha ku bilaabina wala nasaara bisalaam ha ku bilaabina salaamtu waa ismina ismaa'iila waa duca waa raxmad marka ma mudna fa idaa markaad la kulantaan axadahum midkood fii ariiqin wadana fadaruuhu u dhibaatogeliya ilaa adyaqihi caliirigiisa waddada xaggeeda caliiriga jidkii mustaqiimka ahaee weynaha hadday ka leexdeena ilaahay ugu yeedhay midkan ku celiiriya ciziga ah ilaa kaa leexdaan waxdadanaa maxamed bin muhana waadaad awood leedahay dee arrinta u fiirso awood markaad leedahay weeyaan awood wey fataqullaha ma sadactum weeyaanoo daaqadaada iyo awooddaada iyo tabartaada taagtaada ha ka boodin nin gaalahoo khabarji ahoo faydho weyn oo maanta adduunkaba haysta haddaad tiraada shiqilkan ku yar riixaya waddadan ku liixi dhanka kaleu mataaroga ayuu ku dhaafinaya ama uu ku xidhimo xadana maxamed bn muana qaala xadana maxamed bn jacfar xadana shubaxa xadana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala xadana wakiic can sufyaan xa waxadanii zuhayr bn xarb xadana jariir kulhum can zuhayr bihada isnaad wafii xadiidi wakiic ida laqiitum alyahuuda wafii xadiidi ibni jacfar can shucbata qaala fii ahli kitaab guud ahaan fii xadiidi jariir idaa laqiitumuhum haddaad la kulantaan walam yusama axada min almushrikiin mushrikiin qof sheegay ma jiro ima yahuud in la yiri ahlukitaab labadan baa jiray mushrikiinta kale xarbiyiin bay ahaayeen baabu istixbaabi salaami cala sibyaan carruurta yareerkaa in la salaamo wanaaggeeda ee sunnanimadeedu ku saabsan yahay xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana husheym can sayaar can haabit اlbunaani can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam mara calaa khilmaan carruur buu nabiga calayh salaam soo maray fasalama calayhim waa salaamay ilmo yaryar oo meel iska ciyaara isagoo u salaamay tarbiyo way tahay iyo waxbarid tawaaduc iyo qofka inuu waxba u isweynaysiin ku jiran way tahay duco loo duceynaya way tahay ifshaau salaamti las amray in la faafiyo way soo gashay intaasoo xikama iyo fawaa'iday xumbaarsan tahay waxadaanii ilmo yaryar markaa salaamta asalaam way farxayaan saasay ku fiirin oo waaba qaadan waa wax salaama mayna arkin oo assalaamu calaykum yidhaahda wax fiijiyo oo masaajidda xataa ka erya mooyaane marka in la salaamo carruurtu naxariis bay dareemayaan iyo jaceyl waxdarihiis ama ah, ismaaciil binu salim abarna husheym bnu bashiir abarna sayaar bihada isnaad waxadaani ah, camr bnu caliy muxamed bn waliid qaala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucba can sayaarin qaal kuntu amshi maca haabit albunani haabit bnu ciise ayaan socday famara bisibyaan sayaarkan sayaar binu wardaan baa la dhahaa kuntu amshi maca haabit albunani famara bisibyaani carruur buu soo maray fasallama calayhim waa salaamay waa haabit oo taabici ah waxadaa haabit wuxuu sheegay annahu kaana inuu ahaa yomshi maca anas asagana sheekhiisa anas buu la socon jiray famara bisibyaan buu soo maro fasallama calayhim anas waa salaama carruurtii waxadaa anasu anasna wuxuu u sheegay taabiciintii annahu kaana yamshi inuu socday maca rasuulillah nabiga calayhi salaam famara bisibyaani caruur uu nabigu soo maray fasallama calayhim uu salaamay musalsalun bisalaami sibyaan musalsalun bisalaami sibyaan carruur salaamideed ayuu xadiidku musalsal ku yahay baabu jawaazi jacli idni idanka oo la yeelo rafcu xijaabi ow naxwi min alcalaamaat idanka qofka loo idnaayo guriga inuu soo galo afgarasho waa laga dhigi karaa soo gal keliya ma noqoto afgarasho way noqon kartaa haddaad meel dhiidh oga siiso ama aad toosh nal u daarto ama aad xin u tiraahdo saa isku ogtihiin ama albaabka aad u furto wixii allah wixii maarata noqon kara jawaazi jacli lidni idanka inuu laga yeelo waaxaa bannaan rafca alxijaabi xijaabka kor loo qaado ow naxwi wax lamida ah. oo min alcalaamaati laisku garanayo o laisku ogyahay yacanii daahi inaad kor u qaado ama albaabka aad furto albaabkayga fur haddaa arato waxbaraha iswareerin iska soo gal ayaad qofka ku tiri xadaana abu kaamil aljaxdari wqutayba bnu saciid kilaahuma can cabdiwaxidi walafdi liqutayba xadaana cabdilwaxid bnu ziyaad xadaana xasan bnu cubaydillaah xadaana ibraahim bnu suweydin qaala samictu cabdiraxmaan bnu yaziid qaala samictu ibna mascuudin cabdulahi bn mascuud eh, samictu ibn mascuudin radia allahu canhu yaquula asagore ayaan maqnay qaala lii rasuululah nabiga alay salaam baa wuxuu ugu yidhi idnuka idankaada ibnu mascuudow calaya korkayga inaad iisoo gasho aan kuu idmaayo idanka aad u qabtay inaan kuusoo iisoo gasho an yurfaca alxijaabu waa in xijaab kale kor yeelo gurigeyga oo baabkiisi furan yahay maradiisii xijaabkiisi kor loo fayday haddaanaad aragto waad idman tahay soo gal sida dadka kale adigu batiin Ah. wakaana yuudanu lahu ida xajabna saxaabada qaar baa saa dhii isagu waa iska geli jire marka annaganana xijaabo wa an tasmaca middaa horta waa mid koobaad oo dallacsiin iyo darajo gaar ah uu nabiga agtiisa ku lahaa ibn mascuud waay nabi allow ma soo galaa asalamu alaykum ya rasulla ma soo galaa ma dhihi jirin hadduuba daha furan yahay oo barada ay faydan tahay iyo albaabka waa iska soo geli abu muusa alashcari baa wuxuu leeyahay yaman markay ka imaadeen oo de yaman bay markaamanmarkasoo ka imaado soo haajiraaya baddii waa kii doonti doontii waa kii hirkii u qaaday xaggaa iyo madiine iyo waxay u soo socdeen xijaaj doontii baa intay ku sabaysay oo hirki qaaday iyo ardulxabash ayay ku tuurtay dhulkeennan ay kusoo tuurtay saxaabadii abu muusa alashcari iyo marka dhulkeennan iyo xeebteennan soomaalida ay degto halkaa way ka soo galeen halkaasay deen meelaha dhexdoosa ay galeen halkaas waa kii jacfar oo ugu tegay iyo tiimkii kale ee nabiga alai slam u diray ardalxabash u diray najaash la joogay waa dambay imaadeen iyagoo wada socda dhammaantood abu muuse iyo kooxdiisii iyo asxaabtii jacfar markay imaadeen baa wuxuu leeyahay muddo idil baan magaalada madiine joogna oon u malayn jirray cabdulaahi bnu mascuud iyo hooyadiis inay aalubeytka nabiga ka mid yihiin amari jirin geliidda faraha badan iyo guriga ay joogaan iyo sida loo soo dhoweynayay inay aalubeytka ka mid yihin baan u malayn jiray banuu hudayl bayna ahaayeen xataa quraysh maynan ahayn hadda quraysh maynan ahayn ayib marka nabiga alay slam wuxuu leeyahay idnuka calaya idanka aniga korkayga aad u fasaxantahay inaad ii soo gasho waa ishaaradan iyo calaamadan weeyaan oo ah an yurfac alxijaab xijaabkii la kor yeelo oo marada faydana baabkii cadaarato kow mid labaadna qabso wa an tastamica kuu bannaan inaad dhegaysato siwaadii sirtayda asraarta qof anoo qof hadaal u sheegaayo oo maarata hadal hoose ugu shegay hadaad maqasho fasax baad u tahay inaad ila dhegaysato inaad dhegaysato xataa annahaka inaan kaa reebo meelo gaaroon kuleeyahay tantaadi ma aha waa arrimo kaleoo gaar ah aanan dhegaysan inaan ku dhahaba mooyeene aniga wax aan hoos u sheegsheegaayo waad dhegaysan kartaa labadaasi manqaba ee fadli ee darajaha laiskuu daray xaddaanaahu abubakr bin abi wamaxamed bin cabdillahi bin numayr waisxaaq bin ibraahim qaala isa akhbarna wqala aqran xaddaana cabdullahi binu idriisin an alxasan bin cubaydilah bihadrisa mila yani la dhihi maayo showr baan haysanaa inaga fogo cabdullahi bin lama dhahayo kalsooniduna ku qaban sala allah aleh wasalam wallah aclam bilahi tawfiq sala allah waslam aleyh